wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd qaala alimaam raximah llahu tacaala waqaalat ilmurji'atu murji'adu waxay tiri yowalkaraamiya moxamed mukaraam abu cabdillaahi sijistaani kooxdiisi waxay yidhaahdeen aliimaanu huwa tasdiiqu billisaan iimaanku waa in carabka ilaahay laga qiro iyo rasuulkiisi wa huwa aliqraaru bishahaadatayn tasdiiquna waa in la qiro labada shahaado duuna tuma'ninati alqalbi ay shahaadateynku xambaarsan yihiin iyo eh, caqiida ay xambaarsan yihiin hadalkaas marka eh, sida raajixa karaamiyo waxay un qabaan eh, sidaa uu sheegay wadaadku bay qabaan murjiadu laakiin sidaa ma qabaan ra'yigu sheekhu uu sheegay waa almurjia wa qaalat ilmurji'atu lkaraamiya hadalku inaabaa dhici karta oo wowdu ay khalad tahay waa dhici karta wa qaalat ilmurji'atu lkaraamiya inuu ujeeda waa dhici karta laakiin sida la ogyahay waxaa weeye alkaraamiya waxay qabaan alimaanu waa iqraarun bilisaani faqad ama alimaanu waa qowlun faqad oon caqiido iyo macrifo iyo ictiqaad midna la soconin iyo acmaalu jawaarix sidaa darteed buu markuu ka hadlayay imaamku abu yacla alqaadi kitaabkiisa mukhtasar almuctamad fi usuul اddiin sabxada boqol sideetan iyo toddobo oo uu firaqda ka hadlayay waxyaabahay kala qabaan yaa wuxuu yidhi karaamiye waxay tiri alimaanu waa iqraarun bilisaani faqad iqraar bilisaani faqad marka si hadalkaa ku qoran eh, almukhtasar fi eh, mukhtasar almuctamad fi usuul اdiin baa saxan murjiadana qowl gooni u tiiriyey tafsiilkaasaa fiican wyufiidu hada ana alafcaala laysat min aliimaani walaa min sharaa'icihi hadalkan wuxuu faa'iideynayaa ana alafcaala acmaasha jawaarixda laysat min aliimaani iimaanka inaysan ka tirsanayn walaa min sharaaicihi waajibaadka iimaanku uu keensanayana aysan ahayn wa annahu idaa ataa bishahadatayni ruuxu markuu shahaadateynka la yimaadana fahuwa kaamilu liimaani iimaankiisu inuu dhammaystiran yahay bay keenaysaa wa in lam bil yaأti bilafcaali bay uusan la imanine karaamiyo madhabkoodii waxaasaa marka ka laasimay sheekhulislaam ibnu teymiya marka wuxuu xaqiijiyey qowlkani qowl looga horreeyay inuusan ahayn ayaguna ay gadaal kala yimaadeen waana baatil qur aankana radiyey wmin الnaasi man yquulu amana biاllahi wbiاlyowm اlaakhiri wma hm bimuminiin qowlkii way la yimaadeen aamana bilah bay leeyihiin ilaahayna wuxuu i muminiin ma aha isagoo ayagoo laga helay aliqraaru biاllisaan iyo annutqu bishahaadateyn ayaa rabbi ka anfiyey iimaankii marka qowlka faqad iimaan ma aha ayb wa qaalat اljahmiyatu jahmiya waxay tidhi aliimaanu iimaanku waa in ilaahay la garwaaqsadoo la gartoo la aqoonsado keliya waxaana ka laazimay agtooda marka madhabkooda la fiiriyo jahmiyado madhabkooda la eego waxaa laasimay in la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxii garta ee macrifo laga helo fajaxadahu bilisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaad ka garanaysaa inuu xaq yahay oo rasuulkiibaad qalbiga ka garanaysaa inuu xaq yahay markaasaad haddana waxaad afka ka tiri ilaahayna ma jiro rasuulla ma jiro aljaxd alisaani haddii lagaa helo maca macrifa alqalbiya inaad muslim tahay baa ka laazimay madhabka jahmiyada ilan waxay dhaheen iimaanku waa almacrifatu billahi faxasb ilaahay oo la garto qalbiga laga garto weeye inkaarka iyo jaxdiga lisaaniga a markaasi ilaahay ama rasuulka aad dafirto gaalnimo maaha ila iimaan baa laga helay mar iimaankii waa almacrifa faqad bay yidhaahdeen hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala jiridiisa inkiro oo rasuulka uu inkiro shay faradan uusan la imanin wax xaaraana uusan ka tegin agtooda waxaa ruuxaasi waa mumin kaamilu liimaana waxaana laazimay inay yidhaahdaan fircawn baa mumin ahaa oo abulahab baa mumin aha oo aktaru lkafara mumin aha iyo ibliis iyo mushrikii alcarab taasna marka waa khilaafu daruura min diin lislaam waana kufri sidaa darteed bay salafku isku waafaqeen jahmiyadu in lagu takfiirin oo lagu gaalaysiiyo fii masalati aliimaan fii masalati aliimaan wax kaleba iska daayay sheekhu wuxu uhi waladilatu calى ana طaacati iimaanu adilada tusaysa in طaacaadku ay iimaan yihiin qowluhu tacaala yaa ka mid a inama almuminuun aladiina idaa allahu wajilad quluubuhum muminiinta dhabtaa waxaa weeye kuwa ilaahay marka la xuso wajilad ay ruxato ama ay cabsato quluubuhum quluubtoodu waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana haddii aayaadka rabbigay lagu dul akhriyay tarkiibka iyo tarhiibka watana iimaan bay u kordhisaa wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigood keligiina tala saarta wataqdiimu yufiidu likhtisaas bay dhahaan culamaa lmacaani walcarabiya waa taqaanaan bay la tahay wayatawakaluuna calaa rabbihim bay asal ahayd kelimadu iyo tartiibka marka la fiiriyo ajruumiga laakiin hadda waxaa le wacalaa rabbihim yatawakaluun wاtaqdiimu yufiidu اlاkhtisaas calaa rabbihim ay calayhi la calaa hayrihi ilaahay keligii unbay tala saaraan axad kalama tala saar ulaaika kuwa sidaa iimaanka dhabka laga helay ee ayadaha rabbigay marka la xuso ama la sheego iimaan u kordho ee waciidka rabbigay ka cabsada ilaahay keligiina tala saarta humulmuminuuna xaqan muminiinta dhabta waa ayaga unbaa ah marka xaqan taadin waa wasfun limasdarin maxduuf bay dhaan wadaadaha qaarkood tawiilaadkana waa jiraan ulaaika hum lmuminuuna ay iimaana xaqan ulaaika hum lmuminuuna iimaanan xaqan marka xaqantaasi marka waa wasfun ama waa nactun limasdarin maxduufin muqadar oo iimaananta ah lahum darajaatun baa u ahaaday cinda rabbihim wamaqfiratun warisqun kariim ulaaika hum eh, lmuminuun fabayana ilahi wuxuu cadeeyey cafwan warisqun kariim fabayana rabbi wuxuu cadeeyey ana jamiica aliimaan yani mar labaad ba aniga khata ii soo celiyey mxuu ahaayey eh, aayadiiba haddana qeyb danba ka soo celiyey raggayga ila midkaasoo sidaa uma haystaan khaaas waa ujeedaan hadda lahum darajaatu cinda rabbihim wamaqfirat warisqun kariim haddana wuxuu soo celiyay ulaaika hum muminuun aayadda kusii daba qabtay marka waxaa weeyaan kama akhrajaka kusii xigtaan u fabayana ilahay wuxuu caddeeyey ana jamiica maa taqadama waxaa soo hormaya dhammaantii mima kiibuu ka mid yahay bihi yasiiru lmuminu mumina axkaamta lasoo sheegay wajal quluubka iyo iimaanka kordhahaya iyo tala ilaahay iyo rabbi wuxuu ku siiyo wax ka bixiso ila aakhiri laayaat in ay iimaan ka mid yihiin buu ilaahay subxaanahu wa tilmaamay wa qowluhu tacaala baa ka mid a adilada baabka qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa laydiin dirayaa marka laylis guri aayaddan waxay sheegtay muminiintu waa aladiina idaa dukira allaha wajilad quluubuhum fii suurati racdina waxaa ku yimid aladiina aamanuu watatmainu quluubuhum bidikri اllah alaa bidikri اllaah tatmainu اlquluub marka suuratu racdi ancaam miyaa tidhahdeen racdi baan moodahay inay ahayd طumaaninat اlqalbi iyo wajhu lqalbina waa didaan cagsi wey suurat lanfaal waxay caddaysay aayadeedu in ruuxa muminkaee dhabka ah ilaahay dikrigiisa marka la sheego ama qur-aanka lagu dul akhriyo qalbigiisu u danqado cabsado khoof uu galo iyo dareen waciidka ilaahay xaggana waxaa leeya aladiina aamanuu haye wa taطmainu quluuban bidikr illah طumanina xagga lagu sheegay marka alwajaluna waa khilaafu طumaaniina labada ayadood marka sofooda isgelin mahayaan labada ayadood sidaad u kala hagi habeen danbaa idinka raba wa qowluhu tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun muminiinta ayaa liibaanay kuwa salaadooda ku khushuuca ila akhiri اlaayaat wa qowluhu tacaala baa ka mid a ku timid wma kaana lahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahanin mid dhuminaya iimaankiinnii wainamaa canaa bihi iimaanka rabbi wuxuu oga jeedaa asalaata alatii taasoo istaqbaluu biha beyt almaqdis ay la qaabileen salaaday u tukan jireen beytulmaqdis intaan qiblada kacbada laga dhigin baa rabbi iimaan ka cabiray haddaba jawaarixdii iyo acmaashii badaniga ahayd baa iimaan ah wa qowluhu tacaala baa adilada ka mida wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum wliyaau bacdin kuwa ilaahay rumeeye labkaa iyo kuwa dhadiga la rumeeyey barhkood barh kale gacalkoodii iyo hiiladoodii weeye awliya waa jamcu waliyin waana annasiiru wlmuciinu cinda ahli اlcilmi alimaam abu jacfar aلطabri wuxuu leeyay ina almacruufa fi kalaami اlcarab ina almacruufa fi kalaami اlcarab min macna اlwaliyi anahu الnasiiru wاlmuciin aw ibn اlcami wاlnasiib labadaasuu ku noqdaabuu ui weli haddaad maqasho hadda marka looma jeedo wlmuminuuna bacduhum wliyaa bacdi waa ilma adeer wada dhashay iyo waa walaalo isku abiyaho isku hooya looma jeedo eh, maxaa loo jeedaa waa gacal weyo waa isku kaalmeeyaan waa muciin iyo nasiir bay isku yihiin baa loo jeeda marka macnuhu sidaasuu noqonaya haddii marka eh, tafsiirkiisa ugu laban karta ayada hadda u dambeeya suuraة اlanfaal markuu marhayo hawshaasi ka hadla mujaladka ko iyo tobnaad laba boqol sagaashan iyo sagaal waladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayati min shay aayaddaas markuu maraya iyo aayadaha lamidka ayuu macnaha tilmaamaa almacruuf fi kalaami alcarab ana alwaliya huwa almuciinu wاnnasiiru ayb muslimiintu waxaa laga rabaa meel walba ay joogaan inay gacal isu noqdaan isu heeliyaan gaaladuna iyaguna waa isku heeshaan hadday dhacda adoo muslim sheeganaya inaad gaal muslim oga helaysana muslim ma tihid gaal baa tahay geesa waaweyn ummadaha sirin yamuruuna bilmacruuf macruufkay faraan wanaagay dadka faraan dadka muminiinta wayanhawna can ilmunkar xumaana dadka waa ka reebaan wayuqiimuuna sala salaadana waa ogaan wayu'tuuna zaka zakadana waa baxshaan wayutiicuuna allaha warasuulah aliya rasuulkiisana waa u hogaansamaan ulaaika sayarxamuhum allahu in allaha casiizun xakiim fadalla wuxuu tusay aayadan iyo qowlku tacaala calaa ana kula dalika intaa lasoo sheegay in awliye iyo gacal ay isku noqdaan in samaha dadka ay faraan xumaha ay ka reebaan salaada ogaan zakada bixiyaan aliya rasuulkiisa ateecaan waa cumuum baa la keenay bacda tafsiilin wakhusuus kuwaas ilaahay subxaanah wa waa u naxariisan doonaa fadala calaa ana dalika mima yasiru lmuminu mumina intaasoo dhanba ilahay wuxuu tilmaamay in ay ka mid tahay waxyaabaha iyo waajibaadka ruuxa muminka uu mumin noqdo oo ruuxii la yimaada lagu sifayn mumin inuu yahay dikru bacd adiladu waa badan tahay raga aad qadiyadu u sharxay taqriiban boqol iyo konton aayad wax ka badan buu sii daya alimaam alajuri fi kitaabi ashariica lilaajuri fi baab liimaan markuu marayo wakadalika ibnu bata taqriiban asaguna sidoo kale way sardiyeen ahlulxadiidku markay masalo sugahayaan horta kitaabka rabbiga ka bilaabhayaan wixii kusoo arooroo dhan bay faylgelin tabartooda ah haddana axaadiis ay jamcinhayaan sidaasaa la rabaa baashu inay ku socoto aayaduu aad bay u badan yihiin dikru bacd lictiraadaat inaynu sheegno bushiyaha qaarkood ay la yimaadeen qolyihii murjiada ama ahlulbidac ay la yimaadeen ciwaanaha ajaanibiga ah anagu noo qoray idinku midoo qoraa laga yaabadhib malaa fain qiila wadaadka muxaqa ku darsaday fain qiila haddii la yidhaahdo dikru salaati wazakaati walmri bilmacruufi min sharaaci liimaani yacni min axkaamihi haddii la yidhahda salaada sheegideeda ee iimaan lagu sheegay iyo zakada iyo eh, amr bimacruuf waxaa weeye kulligood waa min sharaa iimaan ay min waajibaati liimaan markii macrifadii lagaa helo ama tasdiiqii lagaa helo ama iqraarkii lagaa helo eed shahaadato waxyaabihii lagaa rabay inaad la timaado ee sharcigu kaa dalbahayey ee rasuulku kaa dalbahayey baa loo jeedaa oo sharaa'iuliimaan weeye hadii la yidhaahdo ee ma aha salaadu iyo zakadu iyo soonku iyo xajku iyo amr macruuf kulli ma aha he min xaqiiqati liimaan yani min axkaami axkaami liimaan alwaajibi ficluha ee uu waajibhaya ficilkeedii alwaajibi ficluha fiihi ay fi liimaan ama fi sharaaci اlislaam laa anaha min nafsi اliimaan ay min xaqiiqati اliimaan salaadu iyo zakadu iyo amr macruuf kulli ma aha dhab ahaan xaqiiqat liimaan kama tirsano se haddii la yidhahdo aw amase la yidhaahdo naxmilu dalika taasi waxaan ku xambaaraynaa calaa annahu samaahu iimaanan ilaahay baa afcaashaasi iyo acmaasha daahirka ku magacaabay iimaanan calaa ariiqi lmajaaz calaa ariiqi lmajaaz afgobaadsi ama sarbeeb ayaa loogu magacaabay aw mase naxmilu waxaanu ku xambaarana dalika calaa anaha min aliimaan bimacnaa yani wuxuu ujeedaa daalatun calayh way tusaysaa acmaashana iimaanka tusaysa liannahu yustadalu biha calaa tasdiiqi saddex taawiil bay sheegeen taawiilka koobaad waxay dhaheen salaada iyo zakada iyo xajka iyo soomka iyo acmaashan daahirka amrun bilmacruuf nahyun can ilmunkar kulligeed iimaankay ka tirsantahay waxaa looga jeedaa waa axkaamta ruuxa muslimka laga rabo waa sharaa'ica ruuxa muminka laga dalbahayo waxyaaba lagaa rabo lawaasim ah oo ruuxii muurada islaamka soo gala laga codsan inuu la yimaado weeye iimaankii tacriifkiisii iyo xaqiiqadiisana ma ay ka tirsano waa masalo waa bushi ama waxay dhaheen waxaan leenahay acmaasha jawaarixda waxaa lagu magacaabay iimaan calaa sabiili اlmajaaz laa calaa sabiili اlxaqiiqa ayib dhab ahaan ma aha waa adoo yidhi matalan amiirkiibaa dhisay gurigii amiirku guriga ma dhisay wuu amray un fundaye iyo injineere iyo niman baa ka shaqaysta hawsha laakiin asagu bajadku bixiy ama amarkuu leeyahay wasiir hebel baa dhisay baa intaasoo mashruuc cimlaaqo istaajiyey wuxuu asagu istaajiyey ma jire shaqaala hawshan ka shaqeeyey asagu marka laakiin qalin iyo feermo iyo howlahaasuu lahaa sidoo kale marka waxaa weeye acmaalu jawaarix waa meel aliman waxaa looga jeedaa iimaankii asalka ahaa ee xaqiiqada ahaa ee aanu soo sheegnay ama macrifa qalbiya ahaa ama iqraar lisaan ahaa ama tasdiiq ahaa ayay markaasi ka turjumaysaa oy daba taagantaha ama ay ka timaado amaradiisi midhihiisi tahay marka waa saasaa lagu ilaaqay ama waxay dhaheen waxaa iimaan loo yidhi acmaasha jawaarixda loo yidhi iimaan iyadoon iimaan xaqiiqa ahayn waxay ku tustaa iimaankii oo waa farac yadullu calaa aslihi asalkii iimaankay kutusaysaa marka daalli weeye madluulkina waa iimaankii dhabta ahaa marka daliilkii iyo daaligii iyo amaaradii waa lagu magacaabi karaa markaasi iimaan waa la odhan karaa saasay yidhaahdeen tawiilaadkan waxaa sidaa u sheegay siduu hadda wadaadku usoo guuriyey inay saa dhaheen jahmiye iyo sheeg murjia iyo karaamiye iyo alimaam sayfudin alamidi abkaar afkaar fi usuul diin safxada saddex boqol labaataniyo ko saddex boqol labaatani ko oo majalladka saddexaad ah waxaa kaloo uu leeyay kitaabkiisa haayat lmaraam fii cilmi اlkalaam safxada na waa kusoo guuriyey ictiraadaadkan waa bilaash waa wax iska daciifa weye waxaan eh, sagaaro ku dagmin bay iskaga dagmayn ahlubidacu wuxuu yidhi wadaadku qiila waxaa la odhan loogu jawaabay nimankaasi amaa qowluka hadalkaadi aad tiri inaha min sharaa'icihi acmaasha jawaarixda iimaanka axkaamtiisii bay ka tirsan tahay fain aradta bihi haddaad ula jeeda hadalka asaga ah anaha acmaashu min waajibaatihi waxyaabaha iimaanka ka waajibay iimaanku uu waajibiye wey fa huwa macnaa qawlina isku macno unbaynu nahay buu hi inaha min aliimaan haddaad tiri acmaalu ljawaarixi iimaanka waajibiya oo iimaankay ka laasimtaa waa hawlihii annagu aan aaminsanaynba lianna waxaan leenahay iimaanku waa asal iyo farac iimaanka baatinka ee qalbiga degay ee alla jacayla ama rasuul jacayla ama tacdiima ama weyneyna ama iqraar iyo ictiqaada ayaa asal ah waxa kaasoo ifbaxaya ee dushaada ka haraacinaya ee af iyo adin aad ka qabanaysana waa farac ka dhasha ma taqara fi lqalbi marka waxaan leenahay iimaanka baatinkaa ah waa muujibun liacmaali ljawaarix acmaasha jawaarixduna waa daliil iyo furuuc lilasli lbaain halkaa nigi baad kusoo urursatay buuri sheekh waxba maadan sheegi ama qowluka inaha min sharaaicii fain aradta bihi haddaad ula jeeda buuhi annaha min waajibaatihi ay min lawaasimihi fahwa macnaa qowlin anagu hadalka aniga oo kalun baad sheegtay buu hi inaha min aliimaan wa annahu iimaankii asalka ahaana biwujuudiha acmaalu jawaarixa jiritaankeedu yakmulu iimaanuhu ku dhammaystirmaya wa bicadamiha iyada la-aanteeda yanqus iimaanku waa isku dhaawacaa warka anigumaad kusoo urursta fayaxsulu khilaafu baynaa fi cibaarati muranka inoo dhexeeya marka waa khilaaf lafdiga muxuu aan jawhari ahayn suuri ah fayaxsulu khilaafu baynana fii cibaaratin cibaarun baan isku haynaa acmaal jawaarix waa min waajibaat اliiman wa sharaaicihi markaan istifsaal idinku samayna haddaad macnihii annagoon ujeedno un soo martaan haddii erayn baan isku haynaa iyo eray bixin mooyeene xaqiiqadii nuxurki waan isku waafaqsana yubayinu hada waxaa caddayn buri sheekhu ana sharaa'ica shayi shayga sharaa'icdiisu minhu asagay ka tirsan tahay shayga waxyaabaha ka waajiba ee asaga ka dhasha asagay ka tirsan wadalika cibaaraة can jamiici awaamirihi wa nawaahiih nabi maxamed awaamirtiiso dhan waa wa shareecatu muxamed nabi muuse sidoo kale idan kii u yaraa iyo kii u weynaa waxaa lagu ilaaqahayaa min shariicati muxamedi wa shariicati muusa maxaa waa islaazimaan asal farcna wey taas marka wuxuu ii warkaasi iska daaya wa ama qowlum aydha ina naxmilu cala anahu daalun cala aliimaan falaa yasixu liana hadihi alafcaal tuujadu min alkaafiri walaa tadulu cala iimaanihi ictiraadka u dambeeyaybu soo hormariyey oo ahaa acmaalu jawaarix iimaanka ka mid ma aha dhab ahaan laakiin iimaankay ku tustaa oo ninkii salaad iyo soon iyo zake iyo lagu arko xaj iyo siyaam iyo lagu arko khayrka ummadda faro oo xumaha dadka ka reebo oo wax bixiyo oo muslimiinta u hiiliya ee garab istaaga waxay tusaysaa intaasoo dhanba in qalbigiisa iimaan uu ku jiray dheen ma og wa ama qowlum inaa naxmilu calaa annahu daalun cala aliimaani albaatin buu ujeedaa falaa yasixu tawiilkaasi waa tawiil ma aan asaxayn baaila liana hadihi alafcaal afcaashan ayada ah tuujadu waxaa laga helaa buu ihi min alkaafiri walaa tadulu calaa iimaanihi gaal baa kuu hiilin oo kula safan imise munaafiqiin dadka dhexboodahayeen oo dadka u hiilinayeen islaamka oy dagaalla galeen ayb uxud ragga ku dhammaaday munaafiqiin baa ku jira la yaqaano oo markay intay soo noqdeen ay wareegeystanba haweenkiiba alla idin ceebe ma dumar baa tii mise rag baa tiid war maxaa haweenkeedna dhex dhigay wixii ragga uga kuwaa baxay markuu meeluu fadhiisto qusmaan ninka loodhan jira kamid a ah munaafiq ah oo muxuu ah ku dhintay dagaalkii uxud lagu dilay intuu marka dambe oo soo qaatay buu dagaalamay wuu dhaawacmay markuu dhaawacmay kadib xadkiisa haddana asaga isdilay wakii nabigu ku yidhi in allaha la yu-ayidu hada diina birajuli alfaajir sadaqaadka waxaa bixiya riir karoos baa bixisa iyo hay-at liqaatha iyo baa xoole la ordahaya oo masaakiinta caawinhaya haddaba muslimiinba yani samaha waxaa ku fari gaal baa kudhi war ilaahay ka cabso kulligin ilahay aan ka cabsano kristankaad dhex joogtaan maanta kuwa ooyahaya waaba ninty eightkii baa anigii ila waxaan ka soo raacanay basba waaan kaso tareen baan ka so bambaaso tareen baan bambaasa ka soo raacnay waa tareenkii ugu horreeyaan fulo mid ka horreeya baa jira laakiin hadda hadda waxaan ka hadlayaa wadanka markaan soo raacnay laba saac oo maqhribnimo laba saac baan ka soo raacnay habeenkoo baan seexan weynay tareenkii qololkiisao dhan waxaa dhex maray haween oohayo oo ku haya ciisaan baryaynaa xilligii uu soo degi jiray baa la gaadhi la seexan ilaah la tugo way ilmayn habeenko dhan saan u fiirinaynay afkiina ma dhaqaane moog tahay waan gam weynay labaatan qola tareenka isku dhexmari seexan mayso caawa dhanb dhawaaqeeda waxaad ka maalo qol lixaadeeda ku jirta haddana way ku dulmari waa tabliiq wareegahaya wey bible bay qaybin waraaqay qaybin waraaqay qaybinaysa ilmada ayada ka daadatay baa qoynaysa ilaahay barya ah seexanina hawl baa jirta khatar weeye baskan inuu muxuu ahay nabad galo war nimankii ila joogay nin cabdicasiis la odhan jiray oo muxuu ahaa aadama aqa ku dambeeyey oo afka yaqaanay baa bal hawshaa ka warano wuxuu sheegay waxaa dhisho waaba wadaad fiican waxaan kuu khudbaynaya wadaad kuu khudbaynaya sidai wadaadka ogaadeen shakiir reer axbuur wuxuu ihi arkay niman kristan oo kaniisada geli oo etoobiyaan ahoo ooyahayo oo markaasuu nima nimanka may naga saxan wuu shikiyey wuu shikiyey yani waxaanu la yaabay yani waa diintiibu ka shego waxaas waa gaalnima laakiin waa nin nimankiisay u oyhayaan iyo siday u socdaan iyo waxay samaynayan wuxuu wadno ilaahay baa amar leh nimankana may naga saxan yihiinba marka waxaa weeye wuxuu ihi sheekhu afcaashan waxaa la yimaado ka dhacdaa dadaan islaam ahayn marka isma marar baysa islaazimin iimaanka qalbiga degaya hadduu saxan yahay acmaalu jawaarix saxan baa laazinta laakiin afcaalu jawaarix inta badan mma tusto waxaa weeyaan iimaan saxiixa fi lbain lannu raqba iyo khawf munaafiqiintu maxay yihiin daahir bay la imaanhayaan min alqowli walafcaal wamaca dalika muminiin may aha sheekhu marka wuxuu ihi tawiilkii labaad wa ama xamluhu cala almajaaz afcaashu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku magacaabay iimaan haddaad leedihiin waa majaaz faاlaslu fi kalaami اllahi alxaqiiqa wاlmajaazu yaxtaaju ila daliij muhim jiddan way qaacidada laqaane macruufka ahayd dawaahiru nusuusi muraadatun sharcan qaacida usuuliga ahayd ee caqadiga ahayd buu sheekhu tilmaamayaa haddaad dhihi weyda sida ayada waxaad u geli ahlulbidac jahmiyo muctasilo karaamiyo ashaaciro way kuu dhammaan dawaahiru nusuusi